tiil baa loo yaqaanaa laaluushka gunnada innagu maxaan u naqaanay hawl socodsiin shaqo fududayn ayib ya kitikidhoga loo yaqaana halkana waa taqaanaa tkk-na waa la yidhahda bay ila tahay susaa ma ahayn susaa ma ahayn a ah. waa waa towa ti eh, mxuu ahaa kitikidhoga wey marka ta'dii iyo labadii kaafa la soo qaatay t k k baa lagu leeyahay soo soco yaman baan tagay alyaman baa loo yaqaanaa yaman xafiisyada markaad tagtid wax ka dhamaysanayso waxba kuu socon mahayaan haddaad markaad fahma lagu arka inaad remiyi tahay ama ku cusub waddanka hariib ah waa laguu sheegahayaa ayagu laakiin afka kuwada oo carabka halkan inti lagu muda halkaa lagu kuusahaya saasaa lagu leeyahay ayagu afka gacantay ka wada hadlahayaan iyo carabka iyo daanka kawada hadlahayaan oo waa taqsiintii iyo caqaartii jaadka ahayd iska bixi wey haddi waxba socon maayaan shaqada waxay soo galaan afar saac xafiisyaha dawladda toos waxay shaqada uga bilaabataa sanca baan ka warqabaa inta kale wa kama sheegi karo waa caasimadoodii afar saac tobanka eh, aroornimo ama barqinnimo waxaa u taqaanad ama afar saac oo subaxnimo bay shaqadu bilaabataa lix saac iyo badha waa laga rawacaa maxaa la shaqeeyaa laba saac laba saace bar baa shaqada dhan dooda ay socotaa oo meel lagu rugmada wey ayadoo sidaa tahay haddaadan markaadan eh, hawshii daankuuska aadan bixinin aday kuu taalla maraan tagoon marka ka raba iqaama inaan eh, sanad ah bay nafta waan fahmi way aniga ninka miskiin soo socon mashruuca la soconi waa ku rafaad maalinka dambe nuucad wuxuu hi alyowm baan rabaa war alyow maxay ahayd waxaa la waxaa hooyaa waa kitiko dhowmihii wey hawshii waa dhiibnay markii baa naloo dhamay shaqadii isbuuc dhan baan iska dawareysanayn lacagna waan hayna ogow hadde ila mashruuc maana la socon marka waxaa weeyaan baasha magacay yeelato waa inaad u raacda wey dhankii loo bedela waa inad waxaa iska ilaaliya ilaa magacyaha la taxwiirinhaya waa la bedelahaya si ummadda loogu qariyo ayib four point five baa layidhi four point five waa maxay maxay tahay idinkan weydiiyey four point five waa qabyaalad quruxsan soo maha washaar loo geyay ya afartan masabka kuwa la andoonsada wey bui sheekh faarax tacriifkaas ma taageersan anugu afarta waa waaweyn inta laga badan yahay aan dhahno si ayaga u wadaan laakiin nuxurka waxaa weeyaan afarta axraarta ah iyo inta yare la adoonsada macnawiyan laga xoog badan yahay saasuu wadaadku ujeeda ma saa adil waa suuragal wey ayib ila ninka laangaabka waa madaxa lagaga taagan yahay wixii addoon lagu samayn jiray baa lagu sameeya soomaaliya waa waa ayib macnahaasu faarax u jira bay la tahay yararkii baa ugu daranba nin la gumaysan kara baryahan ma jiro yararkii baa ummadda baabi'iyeyba ayaga ku biyo keenayba ku waaweynaa mm. almuhim albiril saasuu sheekh oga jeeda wa axyaana waxaa lagu magacaabaa rishwadi mararka qaarkood alhadiya alhadiyatu wakayruha mar hadiya la iska xaggee hadiya qaadiga iyo xaakimka masiirkii ninka xafiiska hadiyad wey sheekh hadiyad baan kuu keenay hay miy waa rishwa laa rishway magaca wax isbedelhaya abadan hadaaya alumaraai huluul hadaaya alcumaali nabiga sii hordegay sal slam ragga cumaasha ah ama wasiiraha ama xafiisaha ka shaqeey ama mas-uuliyiinta ah hadiyadda loo geeyay nabigu waa xaaraan waana khayaano wuri waa sii ogaa hawshaani waa laga hordegayba ama markaad u risho ku sheeg ama hadiya dheh nin shaqahayoo mas-uul iyo xil islaam haya waxaad u geysaayey laaluush weeye iyo khayaano lagaa dhegaysan maayo asbaab kale ad hadda koraynu tilmaanay meesha timaado may wamataa akala waliyulamr ninka waliyulamriga markuu cuno buuhi asuxta shayga xaaraanta uu cuno ixtaaja wuxuu u baahan buuhi an yasmaca alkadiba min ashahaadati zuur iyo waayriha ayib u fiirso waa xaqiiqa lagu siinaya waaqica jirta marba hadaad gunno qaadato ama laaluush aad qaadato waxaad ku qasban tahay inaad macmulayso ninkii wax ku siiyey hadhow kuma adkaan kartid xadka ilaahay si daacadu uma ofin kartid runta ma sheegi kartid waad eexan waad gabadhici waad cabsan nafti baa ku haysa markaan baasha kugu sii daayo hal milyan kuu dhiiba qadiyada isku haynaba de waa laba milyan waxaa wey malyan baan kuu dhiibay intaan soo gurgurtay hadiyaan kaaga dhigay baabuur cad baan faraha kaa geliyey beri baan qaadigii ah, maxkamadda imid ma ninka xalay malyan kugu xaabeeyey baaburka cad kuu dhiibay baad ku qallucin kartaa qadiyadda dib baad udhigaysaa waad wareejin ambiil qaado wareeji waaga dambe ninki waa isdhiibaya miskiinka miskiinka waa iska tegay ninkaad wax kumaysa ama waa geed jari oo qallabsanoo ilahay xarkiisa gooyo markaasu xukumahaya wuxuuna xukumayaa dulmi iyo gardaro ninkii muxiq ahaabuu mubtil ka dhigi mubtilkana muxiq buu ka dhigahaya wuxuu yihi sheekhu markaa ninkaa wuxuu u baahan buu ihi ixtaaja an yasmaca alkadib beenta inuu dhegaysto maqlo min ashaati zuur markhaati beenaadka beenta ku dhex jirtay wixii lamidaba iyo wahayrihaba inuu maqlo ku qasban yahay uu dhegaysan waa aqbali maxaa yeelay hadda rashuu qaatay xunku waa inuu leexiyo waa inuu beenta aqbalo waa inuu u qilbixiyo waqad lacana rasul sl slm araashi ninka rishwada bixina nabigu waa lacnaday laaluushka bixiya kitigodhogaha bixiya iyo walmurtashi midka qaata iyo waraaisha ninka isu keena isu xidha laaluushka nin baa bixiya ninna waa qaata ninna waa qalqaaliya hawsha isku xidho wey ayib ninka marka dowladda iyo shacabka u dhexeeya mukhallaska ah ee soo ururiya howlaha heerarka dowladda u baahan tahay laaluushka ah xafiisaha kala geeya hoosta u bixiye isagu kala gudbiya howlaha fududeeya asna raa'ish baa layihahdaa kulli waa malcuuniin wey ninka zaaniga iyo gabadha zaaniyadda iyo qawaadka isku geysa isku xugun maaha habarta isku geysa ama habarka isku geeya dayib iyo labada kala zinaysa isku baab wey xagga dambiga xadka habyo dambeeyey nafsa shay ninka rishwada cuna iyo ka bixiya iyo ka isu geeya ka shaqeeya waasitada udhexeeya isku baab dheh wاraa'ish huwa alwaasitaة ladi aladi yamshi baynahuma rawahu ahlu sunan baa xadiidka soo saaray inuu xasan yahay inaan loo badan yahay wa fi صaxiixayn ana rajulayn اkhtasama ila nab sl slam faqala axaduhuma saxiixanka waxaa ku sugan laban saxaabi ba yaa murmay iskuna qabtay qadiyad zina ku lug leh faqaala axaduhumaa yaa rasuul allah iqdi bayna bikitaab illaahi faqaala saaxibuhu wa kaana afqaha minhu nacam yaa rasuul allah labada nin ninna xaaskiisii baa zinaysatay ninna wiilkiisii baa ninkan xaaskiisa ka zinaystay ayib wiilkiisii oo ninkan qawsaar u ah xoolaha u raaci jiray xidhaalana ka qadan jiray baa isliintii ninku qawsaarka u ahaabu ka zinaystay hawshu baa marka caddaatay ayib idan garti baa laisku qabsaday ninka islaanta qabay wuxuu yidhi wiilkaadaan kaxayn waa la rajmin dhagax baa lagu dili fiqi badan ma yaqaana waa iska miskiin wey odaygu waa naxay wuxuu i wilki inta lagaa dili lahaa wuxuu hi addoonna qaado gabadh addoonna iga qaado boqol neefoo adhian iga qaado tiro adhi ah iyo gabadh la socoto kuu raacda oo jaariyad ah marna aad ku laabto oo addoon kuu ah qaada buu wiilkana iisidaa nabiga iga geynin isna nabigu iga dilin warkii wax ka fahma xoolihii buu qaatay ayib xoolihii markuu qaatay oo addoontina qaatay baa odaygii wiilka dhalay baa xog tagay saxaabadii culamada ahayd buu weydiiyey waxaa la yidhi ninkan xaaskiisana dhagax baa lagu dilay oo waa muxsana weyna zinaysatay wiilkaaduna waa bikri oo boqol karbaash baa ku dhici wana iska noolaan marka tirada ariga waxay kaaga baxsatay iyo gabadhi la socotay annagu garan maynaa la yidhi fiqiguu soo ogaaday gartii buu soo celiyey tirada arigay soo celiy bui iyo mxuu ahaay iyo addoontaan ku siiba nabigan inoo gee hawsha waa fashilantay tii baa hadda marka nabigu ka hadlaaya doodii dambe nabiga loo keenay marka iyo hadda socota wa kaana kan dambe marka xogta culimada soo waraystay meesha waxaa kugu jira xadiidku isagoo dheer oo faahfaahsan rodhanu maraynay waxaa kugu jira kaana saxaabatu yuftuuna fii xadrati maxamad sal slam nabigoo fadhiya oo nool oon madiina meel laka jirin bay fatwoon jireen waxaa laga qaadanayaa wadaadka qaangaadhka kaa aqoon badan oo jooga inaad uga adqac ka siin karto xerowga safiinaha buubsaday ama ajrumiga fahmay ogow masaladan la weydiiyey garan haya sheekh hebel baa joogo iga weyn oo lixdan jir ah u tildhiga mahayo waa kasii daynhayaa waana dhaqankii saxaabada iyo taabiciinta wey taabiciintaa fadwoon jiray saxaabadoo nooloo la jooga saxaabadaa fadwoon jira nabigoo hor taagan hadday khaldamaan oy garab maraan xaqa nabigu waa toosin jiray ayib qataluu qatalahum ullah alaa sa'luu idaa lam yaclamuu inamaa shifaau lciyi su-aal nabigu ma odhan jirin lama fadwoon karo laa yuftaa wa muxamedun fi lmadiina maqli maysid laakiin khaladkun baan toosinaynaa khaladkun baan saxaynaa xilku waa xil ballaaran waa awood ballaaran wey boqol culamaa isli oga baahanay gudaheeda kaliya boqol caalim muftina mujtidiin oga baahanay meel kale iska badaaba haddaad marka tiraada hawshaan ima dhaafto sidii mxuu ahay cigaal shadaad ama m ninkii qorqodaha na tiro igu tiro hadday noqoto hadda kahorna waa idinka sheegeeyey hawsha musiibo wey xilka ha socdo ummaddu ha fatwooto ninka wax garan baa kasii daayo markaad uga caalim tahay waxaa weeyaan wixii khaldama saxuto toosi kana hadal ummaddu in faduudu dhib badan tahay iyo xilkay leedahay iyo culayska keeni karta ummadda ha looga digo oo khuduurada hala dareensiiyo shabaabka iyo dalabada iyo iyo mutafaqahadoba laakiin baabki baab xidhan yaan laga dhigin dii kale hadhow aday kugu soo urursan markaad mucayan tahay min jihatin xukuumiya aada lagaa soo cayin inaad daacin noqotana alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkari waa fardu cayn buu kugu ya adiga fardu kifaaya ma aha masalada in lagu barara muhim jiddan wey waajib اlamr bاlmacruuf wالnahyi can اlmunkar min xayثu اlas jumhuurtu waxay qabaan inuu yahay fardu kifaaya waa taqaanaan bay la tahay ayb laakiin mar buu waajib اlamri bاlmacruuf wالnahyi can اlmunkar saddex xaaluu fardu cayn noqdaa saddex xaalo fardu buu noqdaa culama iskoodba qaba in waajib اlamri bاlmacruuf wالnahyi can اlmunkar min xayثu اlasl wاlfarc weligiiba inuu fardu cayn waa jiraan kabni rajab alxambali wabni xasm aلظaahiri rag noocaasa jiro sidaaba qabashadooduba oo waltakun minkum mintaani bayaaniyay ka dhighayaan ee tabciidiya kama dhighayaanba nin waliba oo munkarka arka ama macruufka ogaada ama garanaya inuu amro xumahaan reebo waa fardu cayn calayhim ile kasalaati wasom walxaj culimo ku tagtay baa jira laakiin ra'yu ljumhuur waxaa weeye waajib alamr bimacruf wanahyi can lmunkar min xayu alasl waxaa weeyaan waa fardu kifaaya wey laakinahu yatacayan fi mawaadica halaa saddex meelood ta koobaad waa in matalan shaqadan adiga lagu cayimay dowlad baa ku cayintay muxtasib baad tahay hay-atul amrad mas-uul ka tahay qaadi baad tahay jaha xukuumiya rasmiya haday xilkan kuu xilsaartay saartay meeshaad shay wanaaga ku aragto ruux xumaynaya inaad farto waa waajib fardu cayn calayka ah haddii aad munkar aragtay inaad radido waa fardu cayn caleyk kasalaati wa sawm walxaj liannaka waxaa lagu tamwiiliyey laguna magacaabay meeshana laguu geeyahee litaquuma bi hada alwaajib dadka marka dowladaha caalamka maanta ka jira ducaadda ay ka dhigeen ay wasaaraduhu magacaabeen mushaarna ku qaataay waajib alamri bilmacruuf wannahyi can ilmunkar waa fardu cayn calayhim sidaasay culamadu faahfaahiyeen ibnu taymiya fi kitaabi alxisba wabn اlqayim fi kitaabi طurq اlxukmiya nawowi fi sharxi muslim jasaas fi kitaabi axkaam اlqur'an meelo badan bay kaga hadleen waxaa kaloo faahfaahiyey alimaam almawardi fi kitabi axkaam sulطaaniya abu yacla fi axkaam sulطaaniya masala iska cad wey hadi waaxida athaniya waxaa weeyaan inaad shaygii munkarkaa adiga mooye cid kale aysan aragba ama adiga mooye cid kaleo oofin karta ma jirto laysa hunaak axadun aan adiga ka ahaynoo yaqdir calaa tagyiiri اlmunkari aw اlamri bilmacruuf ama cid kaleo adiga mooye ogaata maba jirtaba cilmigii ogaashihii munkarka iyo ogaashihii macruufka aduuba kugu kooban yahay matalan ama qudradii iyo istidaacadii ba adiga kugu koobatay cindaha yakunu waajib اlamri bاlmacruuf wالnahyi can اlmunkari farda cayn calayk man ra'aa minkum munkaran alwujuub huna iqtasara calayka ruux kaloo arkay ma jiro adun baa arkay ayib fain lam yastadic adugun baa istidaaca leh haddaad qaadir noqoto qaadir cala alinkaar aw cala alamri cid kaloo qaadirna aysan jirin ood awood u leedahay ama min xayu lcilmi adugun baaba garanhaya ama arkay o ogaaday indhaha wuxuu noqonayaa waajibkii wuxuu kugu noqonayaa fardo cayn buu kugu noqon waa inaad hawshaas marka aad iyo aad loogu dadaalo la iska ilaaliyo marar badan waxaa laga yaabaa inaad masaladanba adigoon cid kale baysan garanayn oo cid kaloo ku fiicanba aysan jirin adigan baa ugu roonba cid kaloo markaa ku fiican ama garanaysa ama xaqeeda siin ama muxuu ahaayey ka soo bixi karta maba jirto ummaddu waa wada garanaysaa masaladika guud ahaan laakiin taxqiiqeedii iyo tafsiilkeedii ama mawaadicda in la dhigo ama shubahaadka la radiyo aduunba markaa u taagan xaalada marka saddexa laba hadda ka xusutay saddeaad maba xusustee bay fardu cayn noqotaa masaladu marka waajib amr macruf waa tafsiilkiisa waa in la iska ogaado waxaan ii keenay oon meesha u keensaday waajib alamr macruf nahy almunkar markaad daaci ku tahay ama mucayan ku tahay min jiha rasmiya adigaa lagaa raba adigaa lagaa raba hawsha aad iyo aad in la iskaga ilaaliyo idan qadiyadda nabig muxu uri sal slam naam ya ninki wuxuu uri wakaana afqaha minhu nacam ya rasuul allah nabi maxamed ha alla magana iqdi baynana bikitaab illahi wadan lii an aquula faqan wuxuu nabi alla waa runtii kitaabkeena kala xukun bimacnaa waa iska waa nin iska aan howlo bal nabi waxaan kitaab wax ku xukuma nabi maxamed waxaan kitaab iyo diin ahayn wax ku xukuma waan allaan kugu dhaariyey islaamka igu maamul buuriy saxaabigu nabi wuxuu uhi nacam waaya ninkii baa kadal fiicnaayo wuxuu nabi maxamed sax weeye kitaabka inagu kaa xun lakin ii fasax inaan hadlo fa qaala nabig wuxuu uhi qul dheh waayo hadal qaala ina bnii kaana casiifan fi ahli fii ahli hada wiilkaygii hebel ahaa nabi maxamedo kaana casiifan qowsaar buu ahaa xidhaala ka qaata ama ajiir fii ahli hada ninkan reerkiisa iyo xoolihiisu raaci jiray yani ajiiran fazanaa bimra'atihi markaasuu ka zinaystay xaaskiis ayb faاftafdaytu minhu bimiati shaatin wa khaadimin markaasaan ku furtay buu i boqol ari ah iyo khaadim baan wiilkay ku furtay isaan laiga dilin wa inii sa'altu rijaala min ahli cilm nin dad ahlucilmi aan weydiiyo aan u xogtogay hawshu aan u shirtagay fa ahbaruunii ana cala bni jalda miatin wa taqriiba caam waxay ii sheegeen wiilkay in lagu leeyahay boqol ee shaaboog iyo sanad musaafiris ah wa ana cala mra'ati haada ninkan xaaskiisuna arrajma inuu saaran yahay ayib xaasis in dhagax lagu deli wiilkaygana la karbaashi baa lai sheegay bu faqaalna wuxu uhi waladii nas nafsii biyadi la aqdiyanna baynakuma bikitaab illah ilahay baan ku dhaartay ay naftaydu gacantisa ku jirte kitaabka rabbi baa ku xukumhaya sharcigaa loo jeedaa taqriiba caam qur-aanka kuma jiro kitaabka hadda laga hadlay waa xukm ullahi fii sharcihi sunatan wa kitaaban ayib almiatu boqolka adhiga ah iyo walkhaadimu gacanyaraha gabadha eed bixisay raddun calayka mardudaani caleyka waa laguu soo celin celis weyn ayb ilan waa xooga laga qaatay xad la dhaafsaday weeye wa cala bnika wiilkaadana waxaa saaran jaldu miatin wa tagriibu cam wiilkaadana waxaan ku dhufan boqol shaabog sanadna waa musaafiris waa la fogeynhayaa waqdu yaa unays saxaabi meesha jooga weeye unaysoo ku kalabaale cala mraati haada ninka xaaskiisa beri aroorta u tag ku kala fas'alhaa weydii zinada uu wiilku sheegtay ama uu qirsan yahay ama labada odayba isku waafaqeen inay jirto soo weydii gabadha fa in ictarafat hadday qirato soo ma farjumha dhagax kusoo dilo hawsha soo furi wa fiihi anniyaabatu mxuu ahaayey fi iqaamat alxuduud inaad wakiil samaysan karto ood cid kale u diri karto oo wakaala gasho niyaabo gasho xuduudda iyo axkaamta baa laga qaadanaya fa waa soo weydiiya unays baa weydiiyey waagu marku barya ku kallahay faاctarafat markaasay ictiraaftay farajamaha fa fi hada alxadiid annahu lama badala markuu dhiibay ninkan kale ee muslimkaee wiilkii si u an ilmudnibi <clears throat> <clears throat> haadal maala maalkan buu ka bixiyey mudnibkii zinaystay wiilkii ra ahaa iyuu maal ka dhiibay muxuu dhiibay lidafci lxaddi canhu in xadka laga difaaco wiilka oo uu ka dhaco nabigu muxuu sameeyey amara nabi sal slam bidafci lmaali ilaa saaxibihi maalka in loo celiya ninkiis kalaabuu nabigu faray sal slam wa amara wuxuuna faray biiqaamati alxaddi xadka in la oofiyo walam yaakhud ilmaala lilmuslimin maca alxaajati weliba maalkii asaga ahaa nabigu muslimiinta umuusan qaadin bangiga muusan geynin hanti inoogama dhigin <clears throat> maxaa jira waa maal ciwad ka ah can tacdiili xaddin yuu ciwad ka yahay ayadoo weliba baahi badan loo qabi usan nabigu qaadin ayb lilmuslimiina min almujaahidiina walfuqaraai wahayrihim fuqara iyo mujaahidiin iyo muslimiin kaleba nabiga uma qaadin waqad ajmaca almuslimuun muslimiintu waxay ku ijmaaceen calaa ana tacdiila alxaddi xadka ilahi in la rido bimaalin yu'khadu maal la qaadan hayo oo laga qaaday ninka xadka ku dhacay lagu rido aw hayrihi ama weji iyo shafaaca lagu rido laa yajuusu ma banaano xadka ilahay in la rido bimaalin aw bishafaacatin aw bijaahin aw bihadiyatin abada laa yajuus waa xaaraan wey wa ajmacuu aydan haddana waxay ku ijmaceen calaa ana almaala alma'huud maalka laga soo qaaday ama laga qaaday min azani wاsaariqi wاshaaribi wاlmuxaaribi qaaطic طariiq wa naxwi dalik iyo intaa wixii lamida xuduud ku dhacay eedalama iyo fajro kale ah litacdiili xaddi xadka riditaankiisana loo qaaday maalun suxtun khabiid ama maalu suxtin khabiid waa maal xaaraan oo aada iyo aada u liita idan wax maala ah iyo hantiya ah iyo weji iyo shafaaco la ogol yahay xuduudda ilahay in lagu rido bacda maa balaqad alxaakima walqaadi walamiir lama ogola hawsha ayada ah aadna laskaga ilaaliyo wa kaiira maa yu'khad miyaan joognaa hadde hada bilahi towfiq in sha allahu taala alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu <clears throat> calaa rasuuli اllahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd qala alimaamu raximah اllahu tacala wakaiiru mima yuujadu min fasaadi umuuri اnnaasi inama huwa litacطiili اlxaddi bimaalin aw jaahin wa hada min akbar اlasbaabi fi fasaadi ahli اlbawaadi wاlqura wاlamsaar min alacraabi waturkumaan waxaynu ku soo jiray qismiga alxukmu bayna annaas fi lxuquuqi alcaama aw fi xuduud illahi subxaanahu wa tacaala baynu ku soo jiray sheekhu wuxuu uhi wakaiiru mima yuujadu min fasaadi umuuri innaas waxaa u badan ee dhaca ee dadka muslimiinta ah adduunyadooda iyo diinkoodaba fasahaadiya inamaa huwa waxaa un weyoo ka yimaadaa litacdiili alxaddi bimaalin aw jaahin xadka ilaahay subxaanahu wa tacaala oo la tacdiiliyo meesha laga saaro maal la qaatay ama magac nin leh lagu sii daayey ninbaa saaxibu waj ah waa amiir waa ogaas waa suldaan wejigiisibuu ninkii mujrimkaa ah ee xadka ku dhacay lagu cafinaya ama xoolaa laga qaadanaya ama maalmo intii la xidhaa laska sii daynaya wa haada min akbar alasbaabi fi fasaadi ahli lbawaadi asbaabta u badan ee u waaweyn buu ka mid yahay buu uhi sheekhu inay dadka reemiyiga fasahaadaan waxa u badan ee fasahaada waa maxay waa inaan xuduudda laga oofinin maadaama xoola laga qaatay ama loo shafeeca qaaday ama nin wejigiisa la isticmaalay wa hada tacdiilu lxaddi bimaal aw jaahin buu ujeedaa sheekh min akbar alasbaab asbaabta kuwa u waaweyn buu ka mid yahay fii fasaadi ahli lbawaadi reemiyigu inay fasahaadaan oo diinta ka fogaadaan iyo walquraa tuulooyinka dadka ku nool iyo wal magaalooyinka waaweynba oo min alacraabi reemiyi ah iyo waturkumaan qolyaha turkumaaniyiinta ah iyo walakraad kurdiyiinta haddaba waa joogaan aminka waa nool yihiin iyo walfallaaxiina beeralaydaba iyo wa ahli lahwaai dadka naftooda waxay u meeriso ku dhaqma ka qaysin wa yeman sida reer qays iyo reer yaman dagaal ba-an baa ka dhexeeyo sanadyo socday boqolaalan sano qabaa'il col ah oo isbaabi'iya oo beeraha iyo ceelasha iyo guryaha iyo nin yaroo wax lagu sameeye isku baabi'yi ahaayeen reer qays iyo reer yamaneed iyo wa ahli lxaadirati reer magaalkaba waliha degaanka ah ee makxadada fasaad kastoo galaay boqolkiiba siddeetan ama wax u badan waxaa weeye in xadka ilaahay subxaana wa tacaala laga ofin waayo ayb wa min ru'asaai innaas xaadirada ahlu lxaadirada wuxuu ujeedaa min ru'asaai innaas dadka madaxweyn madaxweyeweynkooda ah iyo wa akhniyaa'ihim qolyahooda tanaadka maalqabeenka ah wa fuqaraa'ihim saboolkooda ah wa umaraa'i innaas iyo dadka kuwa umarada u ah wa muqadamiihim kuwa la hormariya ummadda horjooga iyo wa jundihim ciidankooda wahwa waxaa weeyaan intaasoo dhanba sheekh wuxuu tirinhayaa anwaacdii bulshada kala duwanayd ee kulligoodba muxuuha ku fasahaaday xadkii ilaahu laga tegay subxaanahu wa tacaala liakhdi maalin oo muxuu ahaayey in la socodsiiyo muxuu ahaaye maal iyo weji ayb wahwa xadka ilaahay oo intii la rido mujrimkii la sii daayo oo xoola laga qaato ama magac iyo weji nin lagu sii daayo sababu suquuti xurmati lmutawalli dowladda iyo ninka mas-uulka ah xurmadiisa dhicitaankeeda sababkeeda wey inuu ninkan indhaha umadda ka dhaco oo hadalkiisa la dhegaysan waayo oo la ixtiraami waayo oo amarkiisa la qaadan waayo waxyaabaha kallifa ee keena waxaa ka mid a ah in xuduudda ilaahay uusan oofinin xoolana uu dhaafsado ama weji u isticmaalo iyo wa suquud eh, qadrihi min alquluubi wainxilaali amrih waana sababka keena inuu sharabtiisu ay ka dhacdo min alquluub haybadii iyo ixtiraamkii loo hayay baa qalbiga laga waayaya ummaddu ninkaas waa dhayalsanaysa way liidayaan way quurhsanayaan maxaa yeelay waa ninba ilaahay xuduuddiisa dhaafsado xoolo dhaafsanaya oo dhuuni qaato ah waa nin wujuuhda iyo dadka magacooda isticmaalahaya ninkuusan marka xeerin hayana waa ka leexan miskiinka qaraaba la aanta iyo ugaasya difaac aan lahaynna faruhu ka qaadahaya xadku ka oofinaya idan iyo wan xilaali amri talaysu inay furfuranto ay kala daadato dowladdiisiiba waa dumaysaa sheekhu wuxuu ihi fa ida irtashaa markuu rishwo qaato oo watabartala birtiilku waa nooc min arishwa waa ismi asmaa rishwa xilligu sheekhu noolaabaa magacaa loo isticmaali jiray qarnigii saddexaad dhexdiisii bayna bilaabatay oo watabartala uu laaluush qaatayo gunno calaa tacdiili xaddin xad ilaahay in meesha laga saaro oo la tuuro dacufat nafsuhu naftiisu waxay ka tabarbeeri ka daciifi an yuqiima xaddan aakhara xad kale inuu oofiyo shalay baad ad xaddu zina aw xaddu alqadf aw xaddu shaarib alkhamr aw xaddu muxuu ahaa asariqa baad ka qaadatay xoogow laalishii gunno ah ninkana waad sii daysay xad kalaa laguu keenay kana waa maxay kuma dhiirag inaad oofisee waad halaaqaysaa xoolaad baratay ninkan gacangoyntiisii iyo rajmintiisii iyo xowl kuu taallama waxba ku fali xoolaha ku khuseeya halla xidha laba usbuuc ama halla furtaad leedahay madax furashu malaayiin baad qaadan waad sii dayn waa kuu dhammaatay marka ilaahay diinkiisa halkaas ku baaba'ay aduguna dowladdaadii meeshaasay ku dumaysaa wa saara wuxuu noqonayaa min jinsi alyahuudi almalcuuniin yuhuudda la lacnaday dayib buu ka mid noqon lucina aladiina kafaruu min bani israa'iil halkaasuu galahayaa wa aslu lbirqiili birqiilka asalkiisu huwa alxajaru lmustatiil waa xajarka dhagaxa dheer weeye saa u dheer laakiin hadda birqiilka waxaa loo isticmaalaya waxaa weeyaan waa alxajar almustadiir aw almudawar dhagaxa wareegsanee goobada ah ayaa la yidhahdaa birqiilka sumiyat bihi rishwa rishwadaa lagu magacaabay laaluushkaa loo bixiyey birtiil oo dhagaxa loogu magacdaray liannahaa rishwadu iyo laaluushku tulqimu lmurtashiya ninka murtashi rishwada qaata ee laaluushka qaata ee af xidhaa afduubta can itakallumi bilxaqi xaqa inuu ka hadlo wa min amhaali alcarab almumtaaza waxay dhaheen albirtiil aw ilbaraatiilu tansur alabaaiil albaraatiil bay dhaheen tansur alabaaiil yani waa maal min amhaalihim oo qiimo badan waagi dama baxay wey waxay dhaheen baraatiishu waa laaluusyadu iyo gunooyinku iyo hoorsucudsiintu iyo shaqa fududayntu iyo alyomtu aniga hadda kor soo sheegnay maxay dhaheen tansurulabaatil baailkay taageertaa baail waxa u gargaara waa maxay waa alrishwa albaraatilu tansur alabaatiil idan dhagaxa marka haddii afka laguu geliyo maba hadli karta hadde qoliha tuugta dadka dhacay iyo mooryaantu iyo marka ruux afdumahay mararka qaarkood dhagax intaa la ogo tontooma ah baa afka inti lagu geliya lagu sharotaynhaya juuq ma dhihi kartid ma cabaadi kartid maxaa afkii baa ku taraaqsano intaa kula eg caaggan wax ka kuusama afka lagu geliya sharotana lagugu xidhay waa lagu wadanhaya sidoo kale marka wadaadkii iyo ninka qaadiga ahaa haddii xoogow laalusha loo dhiibo waa sharootaysan yahay ma hadli karo idaa akalat ilbutuun istaxyat alcuyuunna waa inaga soo maray caloosha hadday wax cuntahee ee indhahu waa xishoonaya kuma fiirin karaan ayib innagu waxay odhan jiray af wax cunay hee xisho somaaliya way taqaanaa af wax cunay xisho ayib mar haddaad soodho qaato iyo kitiko dhogo aad qaato maca salaam kamaa yulqimhu alxajaru tawiil dhagaxa weyn ama dheer siduu ruuxa u afxidho ayaa xaqa rishwada iyo laalushku kaaga afxidhaya inaad xaqi sheegto kama qad jaءa fi اlahari ida dakhalat الrishwaةu min albaabi rishwada iyo laaluushku hadday albaabka guriga ka soo galaan kharajat اlamaanaةu amaanadii diineed waxay ka bixi min alquwati daaqaday kasii boodi rishwo iyo laaluush albaabka qaadiga hadday ka soo gasho waxaa weeyaan amaanadii iyo diintii daaqaday ka baxaysa bimacnaa isma haysan alamaana diiniya waxaa way keenaysaa inaad dadka oo dhan ka fogaato abaalkooda iyo gacantooda ka fogaato aharkaasna alimaam axmed baa soo saaray fi kitaab الzuhd can اlxasan اlbasri wbni casakir fi taarikhi can shurayx ayib marka waa aathaar saxiixa can اsalaf الصaalix <clears throat> yani aaaqa alquwa hiy aaqa waa daaqada wey amaama shubaakada laga baxo ayib wakadalika idaa akhada maala lidawlati calaa dalik sidoo kale wey hadduu maal qaato oo xuduuddu intuu rido oo xadkii ilaahay balaashayo tuuro uu maal qaado lidawla calaa dalika waa nafsa shay hantida aad ka qaadanaysa xadka ilaahay ama adugu hantida qaado ama bangiga dowladda ku rido waa isku mid wey wax inaga noo tarayso meja aday kuu taallaa مثل hذا الصحت الذي يسمى التأديبيات أmا التأديiباaت sida xaaraanta sheekh lagu magacaabo uhi التأديiباaت تacزiro iyo edbin iyo ganaxyo waxyaabaa la yidhahdo waa nafsa shay bu sheekh xuduuddii ilaahay iyo waajibaadkiisii ayaa la dhaafsadaa alaa taraa miyaadan u jeedin buuhi sheekhu أna الأcrاab الmfsidiin qolyaha reemiyiga ee mfsidiinta ah إidaa أkhaduu maala لبacضi الناas dadka qaarkii haddii hanti ka dhacaan oy xoolo boobaan uma jaa-uu ilaa waliyi اlamr kadibna ay ninkii mas-uulkii dowladdu u yimaadaan faqaaduu ilayhi ay usoo kaxeeyaan khaylan farda u keenaan fayuqadimuunahaa lah ay ninka mas uulka iyo ninka sargaalka ay usoo hormariyaan aw hayriha ama waxaan farda ka ahayn aw hayraha kayfa yaqwaa tamacuhum siday damacoodu iyo rajadooda ay u xoogaysan waad aragtaa buuri hunguri baa geli nin walba way dhici waxay odhanaya hadhow markay laydin qabto xoogow laaluusha siiya ninka muxuu ahay gobolka haysta gobarnatoraha guddoomiyaha xarunta booliska ninka jooga qaadiga hala kala daadiyo dadkana dhaca hunguri baa geli way halaaqahayaan way ku way ku mamahayaan hawsha ayada ah kayfa yaqwaa tamacuhum damacoodii hungurigooda siduu u weydaan waad aragtay buu i fi lfasaadi fasaadka inay sii wadaan oy dhici iyo mooryaannimadii iyo tuugnimada ay sii wadaan watankasir siday u jabeen waad aragtay buri sheekhu xurmatu lwilaayati wasaltana wilaayadii iyo dowladdii iyo xukumkii islaamkahaa iyo maamulkii taladii say u fasahaadina u jabeen aragta awoodeedi xurmadeedi haybadi haybad ma jirto wa tafsud raciya iyo raciyadu bulshadu say u fasahaadi bulshadii iyo shacabkii waa fasaadaya liannu adigaa baa laluush qaadanaya nin kastaa marka kuhungureyeenaya dayib ma hebel baa maya hawsha mar dayib ninka asaga ah wuu yaqaanaa hawsha waa nin reer magaal ah nin reer magaal ah wayo fahmahaya waagii maxaakimta laha waa garanaysaan maraykan baa hadlay iyo sirdoonkiisii iyo qolyihii tuugta hay-adihii wadaadihii bay qaybiyeen waxay yidhahdeen xasan turki iyo xasan daahir waa niman reer baadiye ah dadka sidii loo shaqayna ma yaqaanaan reer magaalo dadka fahmi kara iyo caalamka adduunka la socon kara oo wax isla cuni kartaan waxna wadaagi kartaan nimankaanna waa maxay reer baadiye wey rishwa qaataan iyo laaluush injo-yadan waxma lama qaybsadaan wey ayib warka waa iska cadiya waa lagu garanhayaa hadhow waxa ad samayso gaalku kugu wacaayo weliba doqonnimadkooda ninkii u shaqeeyey way qorhayaan bugaag bay ku qorhayaan ninkii la shaqeeyey ayaga anfacay muslimiintana u jabiyey ee muslimiinta u dhadigeeyey bugaag bay ka qori oo way qorhayaanoo runtay ka sheegahaya waxba u qarin mahayaan ayb daxlaan ninkii fataxa ah ee xamaas baabi'iyey ee khasal loo fadhihi waayey yuhuuddu bugaagad bay ka qortay maraykanka sirdoonkiisa iyo yuhuudda iyo waxoo dhan ba warkiisa way caddeeyeen markii u horreeya lala kulmay sheegeen qaabka loola kulmay dumarkii loo geeyey wax asaga lagu doortay waxoo dhan baa way qorhayaan meelaa kuu cabqarin baad moodi banaanka waxda la keenhaya waalan weeye wakadalika alfallaaxuuna waغayruhum sidoo kale qolyaha beeralayda iyo keyrkoodba ayaguna way ku damci iyaguna ay ku jabsanayaan wakadalika shaarib اlkhamr idaa ukida marka la qabto shaarib alkhamr dhab la siiyo oo fadafaca bacda maalihi maalkiisa barhkii isku furto kayfa yadmacu alkhamaaruun waad arkaysaa bui qolyaha khamrada sameeya ama caba siday marka ku hunguriyenayaan ama ku damacinayaan fa waxay rajayn idaa umsukum marka la qabto iyagoo khamrey cabahayoo dhacdhasan an yaftaduu inay isku furtaan bibacdi amwaalihim dayb xaaraanta deynba mahayaanba iska cab hee maxaa yel hadhow haddii lagu qabto xoog waad bixin oy hebel baa kaa daba iman waxaa kuu shafeeca qaadi muxuu aha wasiirkii aad wadateen gubarnatooraha iman doona absad mithaal fi soomaaliyiin soomaalidu dhaqankood waa taqaaneen ruux marka la dilo oo mid qaatila uu si xadgudub ah, xaqdaraa ah ruux muslima u dilo magta yaa bixiya haaliban ama weligeedba haaliban maxaan u odhanayaa waxaa bixiya tolka iyo caaqiladaa bixisa magti ninkii qaatilka ee mutacamidka ahaa hal neef ama qurbac sakara oo cadho qaba ayaa kusoo hagaagi mararka qaarkood markuu hanjabahayaan akthara min mara ayaan maqay oo kale ballamka ilaah intaan ku dilano dhiiggaada caws ku tiro baan laba qurb igaga soo hagaag laba qaalin ba igaga soo hagaagi ayib taana taana miyaa taana taana igaga soo hagaag wakaasa ah. bimacnaa in sharciga ilaahay la mari waayo oo ninka jaaniga qaatilka ah ama la qisaasan waayo ama haddii diya laga qaadan boqol geela asaga laga qaada way xoolihiiso la mooraduugi waayo waxay hawshaasi keentay hee inay dhiiradaan oy dhiigga ku degdegaan oy weliba ku dhaartaan oy dhayalsadaan oy kuugu hanjabaan weliba yani halis wey dadkan waxa cuqubaadkan ilaah usoo dejiyo waa inay biiqaan oy cabsadaan oy ka joojiso xumaanta hadday ku dhiirageliso ka war ninka marka khamaarka ama shaaribulkhamriga marka xoolo laga qaato wuxuu ku dhiiran kuna degdegaya waaga dambe inuu khamradii caba ama sii wado maadaama uu og yahay marka la qabtaba in la sii dayn ama loo shafeeca qaadi ama maal laga qadanayo fa yaakhuduha dalika alwaali waaligii qadan buu xoolihii khamaarka bixiyey suxtan xaala kwni laa yubaaraku fiih aan loo barakayn wاlfasaadu maca dalika qaa'im fasaadkii iyo khamrada iyo burburku waa jiraa xooluhu ka qaatane waa xaaraano loo barakayn maayo ninkii daalimkana hawsha waa sii wada haya wakadalika daw ljaah qolyaha magac iyo wejigae sharafta leh idaa xamaw hadday ilaaliyaan oy dhowraan oy difaacaan axadan an yuqaama calayhi lxad xadkii in laga oofiyey ka difaacayaan midla an yartakiba bacdu alfallaaxiina jariimatan sida matalan inuu beeralooda qeybo ka a ay dembi galaan qoryaha beeraleyda weliba shaam joogay iyo masar iyo aad bay udhib badnaayeen waa isbaabiin jireen beerahay isku leyn jireen ninka xoogu beer fiican laha la ikhtiyaali jiray dhibkoodaa badnaan safaradoo socday markaa waddooyinkay beeraha maraya habeenkii hadday way dhici jireen beeruma lagaga soo bix waa lagu kala tuuri mataqan yaa ku jiray kadibna uun timirtii baa la dhexgeliyey mxuu aha beertii maba taqaanidba yuu ahaa waa lagu rafaaday marka fallaaxintu sheekhu celcelinaya waa sidaas xilligiisi niman fasaad badan oo dhib badan beerle waa dhib badan yihiin khayaanada iyo xasadka ku badan ayb aad bay u dhib badan yihiin uma ya'wi markaasuu u dumo u cararo kii jariimada gale fallaaxa ahaa ilaa qaryati naa'iba sultaan madaxweynaha ninka ku xiga ee wasiirkiisa ama naa'ibkiisaa tuuladuu degan yahay buu tagahayaa iyo xaafadiisa aw amiira ama amiir kaleu marka magangelahaya u tagahaya fayaxtami cala allahi wacalaa calaa rasuulihi markaasuu iska difaaci oo isku ilaalin ninka amiirka ama naa'iba sultaanka cala allahi calaa xad illahi wa xaddi rasuulih fayakunu dalika aladii xamaahu ninka ilaaliya amiirka ama naaiba sultaanka ah wuxuu noqon hayaa miman lacanahu allahu warasuuluh dadku ilahay rasuulka lacdeen buu ka qayb ayuu noqon nin xad ilaahay galay oo daalim oo faajir ah baan anu ilaalin hayaa magacaygu ku joogaa anuu magan galay iga leexda hawshaasi waa maxay malcuun baad ku noqon ayb faqad rawaa muslimu fi saxiixi can cali bn abi radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasuulu llahi sal ly slm lacana allahu allaha lacnado ama ilahay waa lacnadaa man axdaa ninkii keenoo soo darisiiyey xadatan dhib iyo fasaad iyo dembi cusub cusubila ama ah, bidco cumuum baa ku jira xadiidku xadatan baa le man man axdata xadatan waa maxaan leenay waa nakira fii siyaaqihe ashard yakfi xadidku ama bidco ha noqdo ama fisqi iyo jariimo kale ha noqdo ama isku dhac kale ha noqdo dembi cusub iyo xadad kasta ninkii la yimaada waa malcuun wey ummaddiiba balaayo ku bilaabay leannu jidxun buu jideeyey aw amase aawaa soo dhaweeyoo difaaca ama duma muxdian nin fasaadlow ah ama bidcaalow ah ninkii soo ilaashada sheekhu wuxuu uhi fakullu man aawaa muxdiثan min haؤulaaءi اlmuxdiثiin faqad lacanahu اllah warasuuluh waida kana nebi sl slam qad qaal way badan tahay ayb dimuqraadiyiinta iyo calmaaniyiinta iyo qolyaha qowmiyiinta iyo qabaliyiinta iyo qolyaha muxuu ahay hawlahaasoo dhan ka shaqeeya iska fogey mufsidiin wey adduunka fasaad umaddana baabi'inhaya ahlulbidaca mushrikiinta waxaasoo dhan banaanka iska geey nin ahlu fasaadood ogtahay tahay ha soo dhawaysan ha soo dumin allahuma inaad waaninayso wuxu sheegi ood ummadda dhibkiisa ka qaban waa gooni ayib laakiin weliga ha garabaysanin walaa takun lilkhaa'iniina khasiima walaa tujaadil can aladiina yakhtaanuuna anfusahum rabbi maa ancamta calaya falan akuuna dahiiran lilmujrimiin nimankaas alla iska ilaaliyo wa kaana nabiyu sal ly slam qad qaala nabigu hadduu yidhi salawaat ullahi wasalaamu calayh ina man xaalat shafaacatahu ina man xaalat shafaacatuhu duuna xadin min xuduud illaahi faqad daada allaha fii amri aduu nabigu sidaa yidhi maxaad moodaa buuri sheekhu wayna soo mara xadiidka ninka shafaacadiisu iyo ergadiisu ay xad ilaahay difaacdo celiso inuu xad ku waajibay yaa qaadigii ka oofin lahaa iyo dowladda u tagtay waxaa tiri ninka nin qiimo badan weeye magac buu leeyahay ummad baa ku xidhan xadkayaan laga oofinin anuguna hadda waan isku fiicannahay yaan la magan dhicin ninku magan baan siiyey carabiyaysan maqal iyo soomaali oday hebel baa issoo qaawiyo keriyo uf baa la yidhi haya ceebaynina haddii kale culays baad la kulmaysaan ayb hawsha baad yeeshaa shafaacadii baad yeeshay haddaad lafaada u baqdo oodan xadka oofin karin waa gooni laakiin weji xishood iyo hayba lahu baad xadka u daysay soo maaha waxaad marka ku jirtaa ilaahay xukumkiisa nin ka hortagay baa tahay daada allaha fii amri nin ilaahay mucaaraday oo rabbi ka hor yimid oo la dagaalamay baa tahay muxaadan lilah fa kayfa ka waran burshadu xumkiisu muxuu noqon biman manaca alxuduuda biqudratihi wayadih ninka xuduuddii ilaahay difaacee diida awoodu asagu leeyahy ku diida iyo gacantiisa ku diida haddii shafaaca iyo ergo ilaahay kugu lacnaday ood ilaahay kaga hortegi oo diinka rabbi aad ku khilaafi ood rabbi kula dagaalamayso ninka isagoo awooda xadkii in la oofiyey asagu diiday biqudratihi wayadih xaalkiisu muxuu noqon buuri wactaada ka bedel qaatay oo ka cood qaatay min almujrimiina bisuxtin min almaali yaahudu oo weliba wuxuu ku sii daray in mujrimiintii iyo tuugtii iyo khawaanadii u xoola ka qaato tacdiilu lxadi muqaabila maalin tacdiilu lxadi muqaabila mxuu aha rishwatin muqaabila jaahin muqaabila shafaacatin ayb laa siyama alxuduud calaa sukaani lbari buu sheekhu khaas ahaan buu xuduudda laga oofinayo qolyaha miyiga degan iyo saxaaraha faina min acdami fasaadihim ximaayat lmuctadiin sheekhu wuxuu uhi reemiyigu waa kasii daran yihiin reer magaalka maxaa yeele reemiyigu dowlad badanna ma dhex joogto niman diin badan oo qabatalana ma aha way khariban yihiin hadday in yaroo jilaaca kaa helaan fartay doonaan bay qorhayaan reer magaalkaaba xushooda wey fa ina min acdami fasaadihim waxaa ka mida a buuhi ximaayat lmuctadiin muctadiinta inay ilaaliyaan min fasaadi ahli albaraari wasaxaara waxaa ka mid ah a inay ilaaliyaan muctadiinta minhum ka dhashay iyaga qoyska ah bijaahin sharaf iyo weji aw maalin hama hanti sawaaun kaana almaalu lma'huudu libeyt ilmaal maalka la qaadahaya ee xadka ilaahay la dhaafsaday ama baytulmaalkii bangiga ha la geeyo aw lilwaali siran aw calaaniya ama gobernatooraha iyo guddoomiyaha ha la siiyo si sira ama saaq ah loo siiyo fadalika jamiicuhu muxaraman biijmaci lmuslimiin shaygaa asagaa dhammaantii waa xaaraan biijmaci lmuslimiin xadka ilaahay haddaad awoodi karta oofi haddaadan awoodi karana bannaankaada mar laakiin waxaa weeyaan xoolaan qaadan iyo shafaacan yeeli iyo wejibaan isticmaali waa wax lagu halaagsamo wey waxaabaa ka sii daran in xadkaa lagu bedelo adoo kari kara hawlaheeni tuugga hala xidho sanad qaaticu tariiqu muxuu ahay maxkaad hala saaro kadibna abukaata ha u doodo shan sana haleqo kadibna iska tag midka khamrada cabee dhacdhacahaya waad ila darantahay meelaha suuqa maxaa u dhacaysaa gurigaada maad ku cabti baasha guriga la tag oo hoteelaha la tago meelaha kusoo cab laakiin haddaan ku horan adoo dhadhacaya suuqa waxaa tahay nin xun baabuurka lagugu tuurhayaa ayib laakiin waa sharci si ofishaala weeye oo rasmi ah inaad ku cabto guryahaada iyo hoteelada ayib ama dadkaad caydaa markaad cabayso khamra maxaa yeelay markaad cabto aduu dadkaad caydaa waad xadgudubtaa zinadii hee way bannaan tahay gabadha iyadoo raalli ah haddaad markaasi aad u galmooto oad ka zinaysato laakiin jarimadu waa maxay inaad kufsato maxkamad baa la keenahaya wuxuu lehay gabadhan raale bay ahayd nin nin baa qabay hadduu doona ha qaba gogoldhaaf bay samaysay waan shukaansaday way i yeeshay marka haddee ruux baawaqo oo mukalafa ah, oo wuxuu lahaa isiiye weeye maca salaama qaadigi maxkaatyaal baa la keeni ma saas ahaa saas weeye aad fasaxantihiin wadaadka qabibaas waa lahaya xarig baa la dhigahaya xorriyada dadkaad meel kaga dhacaysa shaksiyada ah waa nafsa shay siddeed iyo toban gabadho hadday gaadho radaheedana looga zinaysto dembi dembi maysan gelin ninkii eedeeyana waa xidhan yahay haadihi waa qawaaniinta duwal caalam carabi u qoran way badankood dowladaha islaamka maanta sheegta badankood waxa u qoran waa sidaas khamrow dembi iyo jariima ma aha haddaan meel public intii lagu cabo ummadda lagu eh, bekeryahaan la jebinin iyo muxua ah kuraasta dadka aan la jirin dayib zinadu dembi ma aha haddaan xadgudubkaa kale uusan ku jirin oon kufsi uusan lahayn gabadhuna ay baaluqa tahay nafsa shay <clears throat> wahwa mila eh, mxuu i milu tadmiin alxaanaati wاlkhamr wuxuu sheekhu haddana leeyahay maalka la qaadanayo ee xaaraamta ah waxaa ka mid a wahwa milu in la ganaaxo xaanaad waa jamcu xaanuud weeye waa dukaamada iyo walkhamr waliba khaasatan dukaamaha iyo meelaha khamrada lagu sameeyo iyo ashribada ayaa inta badan loo isticmaalaa dukaanna waa la iska yidhahdaa asal-aanna meelaha waxyaabaha la cabo ama maandooriyaha lagu samey la odhan jiray marka guryaha khamra lagu sameeyo ama eh, zawaanidu ay degan yihiin ama mukhadaraadka lagu sameeyo ayaa laga qadaya lacag shati baa loo geenhaya tarkhiis bis muxuu ahaaye laysin ganacsi baa loo samaynaya qolyahan kenyaantaad arkayso caadhsanhaya gabdha muxuu ahaaye sawaaxil caadhsanhaya waa sidee waxay bixin waayeen he canshuurtii zinadooda jiradaha lagu soo qoraa iyagoo la caysanaya qaqaabo iyagoo ordaya boolis ku dheganya maxaa lagu haystaa meelaha bannaanka istaagaan kuwa guryaha ku zinay talaftirkooda ma bixiyaan he canshuurtii zinada ma bixiyaan warkaas waa qoran yahay waad ogtii meelata war iska caana wey wax idinka qorsoon ma ah ti soomaaliya ha warka somalia warkiis waa ad yahay sheekh warka soomaaliya maykii baki baa dhaamay maalan tahay ayib warka soomaaliya sheekh ninkan waaba nin gaala mogta kaafir asli aw wixiisa waa wataa hadda dadku waxay arkaan labaatankii sanaan baaba-anay leeyihin mhm. afartankii sana waxaan geysanaa labaatankii laga gudo waa saas wixii lagu dhaqma haddaad dib u fiirido mhm. adiga naftaada yaaba marna hadde waxaynu ahayn e, dimuqraadiyiin oo laga soo bilaabo maalinkaan qaadan daakhiliyadda qaadanay ilaa intii inaysaad barna qabsanhay maxaynu ahayn dimuqraadiyo waxaa saasay ku socotay cabdirashiid dayib adancaddo ka soo horreeyey daakhiliyaddii ururahin ordaya xorrimadoonka kulli dumaadin bay ahayd weli way ku faani jireen wademuqraadiyatu caqiidatun kufriyatun baatila biijmaci lmuslimiin nimanka garan haya way mashruuca yaqaana jahala waxba la weydiin mahaya de ma ayib afartii sane u horreysay in sadbarlatus mashruucaas ku socday wixii ka dambeeyey muxuu bilaabay shuuciyo shan sano ayay shuuciye iska ahayd kadibna waxaa la keenay shuuciyada ku dhisan cilmiga ishtiraakiga ku dhisan hanti wadaaga ku dhisan cilmiyeysan shuuciye cilmiyeysan caalamkii hala yaaba masr iyo suuriya iyo xaafid al asad iyo baa la yaabay meeshuu marahayo intuu u tegey wuxuu hi annagu waxaan dhaqan gelinaynaa hee hanti wadaaga cilmiyeysan ama shuuciyadda cilmiga ku dhisan annagaan gaadhin ba le hawsha ayada shalay baa usoo ruuxlaysay annaga kaa weynan baan warkan gaadhinba xirku qoyskama ku dhawaaqay way la yaabeen carab o dhan baa la yaabtay oo asaga ugu horrey balaayada way siman yihiin rag iyo dumar waa isku mid maxaa wacay markuu kasii daayey waa lala yaabay maxaa waad waalan tahay hawshaa maan annaga baanan gaarin waa ku sidee iyagoo gaalnimada ugu horreeyey ba waxay la yaabeen siduu u socdo ordahay u dheeraynayo leannu cunsurka soomaaliga sidaa ah cunsurka soomaaliga deg degaasaa ku jira cabdullahi darad muxuu lahaa gaalo waxay yidhaahdeen buu wadaadaha aanu isku jabino oon iska horkeenno oon xizbu islaam isku dhufanno qolyaha al-shabaab aan isku dhufanno suufiyada iyaga aan isku sii dayno soomaliya aan isku jabino anu waxaa idhi kulligood aan wada jabino waad dhegaysanaysaan bay la tahay maad dhegeysan midaa bbcda y anu waxaa idhi intaad iska daysaan kulligood intii loo gacan qaada hala jabiyo ayaga waxay aan u tartiibino ayaga aan isku dilno kharashka baxa iyo dhiiggan aan yarayno dib aan u yar durugno ayaga foodaan isu gelino leanno dagaalkooda weligood qaba maayo lakin inagu maanta hadaan jabinno un baabi'ino berri bay soo cifan muslimiin gaala iska iyagaa nooga daran asagaa dhaama agga jebinta oo warkiisaa noo fiican anaga mustaqbalka anaga iyo ayaatiinka ayaga laakiin waxaan oga jeedaa asaga wuxuu ihi maya yaan la sugin kulligood hala jabiyo bimacnaa cunsurka soomaaliga deg deg baa iskaga jira deg iska waa dheeraynhaya ayadoo sidaa tahay laftirkiisu maxamed siyaad barre Eh, ninbuu xidhay baa layidhi maxaad xidhay baa layidhi nin danjira ahaa oo goobjoogaaba iga sheekeeyey ee eh, safiir ahaa waaad waxaan u xidhay bu kacaankii bu dhaafay bu kacaanki asagaaba dhaafay bu kacaanku ka horeeya marka ninkan kacaanka dhaafay ummadda igu horkeenhayaabu shacabkiibu kicin hawsha boqor cabdalla loo baahan yahay boqor cabdalla wuxuu ihi sacuudiga waxaan rabnaa bu i inaan khilaala cishriin sana aan ku hirgelin addimuqraatiya alxaqiiqiya u fiirsaad walaakiin khaطwa bikhaطwa kolba tilaabaan qaadi bu la socda reer yurub iyo maraykan iga warsuga bu waxaad moodaysaan baasha annaga labaatan sanaan wahaabiy ahayn bu laba boqoloo sano baan wahaabiy ahay baalkan tawxiidkaa wuuna degay bu wuuna galay dhaqso inaan u gelin way adag tahay dadka tartiib baan gaalaysiinay iga horsuga bu labaatan sano yani ii kaadiya ha degdegana wuu soo bilaabay ninka khamaarka ah ee iska fasiiqa ahaa ee boqor fahda baa dhaamay xagga bulshada diinteeda marka la fiiriyo fasaadkiisa u badan kaana qaasiran cala usra almalakiya qolyahan reer sacuudi boqortooyada uu fasaadkooda ku gaabnaa laakiin ummadda iyo mujtamaca sacuudiga ah mujtamac diiniyeed oo madax banaan culamadu xukuntu ahaa intuu kan qabsaday adu bacd alkhaliij xarb alkhaliij ba la baabaayay lakin kan intuu qabsaday way kasii dartay muxuu sharci geliyay hadda in gabdhaha sacuudiyaanka iyo keyrkoodba ay guryaha khaasa degi karaan oy xor yihiin dayib in baabuurta ay wadan karaan in la guursan karo gaal iyo islaam kay doonaan guursan karaan jaamacad weyn baa jiddo korkeeda laga dhiso taqaanaanoo aan waddanka qaanuunkiisa hoos tegaynin xor ah waa xaafad dhan wey jaamacad bisama waa xaafad dhan baad moodaysa intay leegta idan alqawaanin sacuudiya wala shareeca alislaamiya ma hoos tegaysa jaamacaddaas alikhtilaad waa mubaax gabadha iyo wiilka isgara fadhiisan sharci kama shaqeeyo diinkaada iyo muctaqadkaada jaamacadda banaankeeda soo dhig baa ku qoran boodhka waxaad adigu aaminsantay diintaada kaga soo tag kadinka banaanka laba boqol kilomit boqol mitir oo jaamacadda ka koraysa wadaad baa hawshan ma banaano waa xadgudub maxaa ku dhacay shaqadii baa laga qaaday hay-atu kabaad kuma jirtid macallin noo noqon maysid kelima sheegi maysid jamiic waxaa o dhan ba laga saxbiyey idan saasay ku socotaa wadaadihii marka gacankuga bad <clears throat> hawshu waa sidaas waxaa weeyaan khamrada iyo zinada iyo fasaad oo dhan in laga qaado laaluush iyo lacag iyo ganax laga qaado waa dhaqan gaala ay taqaano diintana ku baaba'da sheekhu wuxuu uhi fain fa ina man makana min dalika arrinkaa ruuxii suurogeliya ee u ogolaada fusaaqda iyo qutaacu turuqa iyo khamaarinta iyo zawaanida iyo zunaada u ogolaada in laga qaado muxuu ahay xoog lacaga laga qaado aw acaana axadan ama axad ku kaalmeeya bimaalin ya'khuduhu fahum min jinsin waaxid buuri ninka suurogeliya ogolaada hawsha ayada ah in laaluush la qaado in dadkaasi aan la laynin ama aan xad laga ofino xoog laga qaado ama ku kaalmeeyo xataa kii maalka wax ka bixiya fahum min jinsin waaxid ninkii nin dilahaya ninkii caawi waa ku xugum wاlmaal اlma'kuudu calى hada shabiihun bima yu'khadu min mahri اlbagiy idan waxaa hawshaada hawl addunya iska noqon walmaal alma'khuud maalka la qaatay calaa haada xuduudda ilaahay iyo xaaraamta maalka lagu qaatay shabiihun wuxuu shabahaa bimaa yu'khadu min mahri lbaqiyi gabadha jirkeeda ka ganacsata ama dhillada ah waxay qaadatay la mid tahay buuri lacagta la siiye lagaga sinaysto oo kalaad qaadatay markaad xad ilaahay iyo xugum ilaahay aad lacag dhaafsatay ama shilin dhaafsatay iyo waxulwaa ilkaahin wax sheega wax la siiyo habarta fooxisa ama ka waxsheeya indhahaas daba dhiga ama fuuxa ku rida ama mingiskii booranaha afuufa ama soo degay soo deg yidhahdee waa dadka qiiqa ka dharjiya ee durbaanaha garaaca xoolaha la siiya labaabtahay buu sheekhu kuuhi wa haman ilkelbi eyga xaaraanta ah lacagta laga qaato waxay kaloo la tahay <clears throat> wa ujrat almutawasiti ninka u dhexdhexeeya kharashkiisi iyo khidmadiisii bay la xugum tahay alladii fi lxaraami xaaraamta ka dhexdhexeeya alladii kaasoo yusamaa lagu magacaabo alqawaad la yidhahdo qawaad waa taqaanaa waa ninka isu geeya zaaniga iyo zaaniyadda zani iyo zaaniyad nin isu geeya baad la xukumta ayb muxuu qaataa xuquuq khidmu qaata waxaa lamid awey ah ninka xuduudda ilaahay subxaana wa tacaala tacdiilinteeda ka qayb qaata xoolaha dhaafsaday ama xoolihii wax ka bixiyey nafsa shay wey huwa اladii yusama juduur qixaab jamcu qaxba waa inaga kusoo maray mxu ah fi dalaa'il fi mawaalat alishraak kusoo maray qixaabku waa jamcu qaxba waana zaaniyadda azawaani bay la xukm tahay juduur lqixaab marka waa maxay waa ujuur bimacnaa ujuur ujuur lqixaab ya may juduur wey xuduur ma ah ayib marka waxaa wey waa ujrada iyo kharashka ay qaataan gabdhaha mxuu aha jirkooda ka ganacsada ciyadan billah wa fii macnaahu macnihiisa waxaa la mid oo la xugum ah maa yucطaahu lmukhanauun mukhanauunta waxa ay siiyaan asibyaana siiyaan oo min almamaaliki aw alaxraar cala alfujuuri bihim ayb in ayaga markaasi la khaniisay loo siinhayaa carruurta yararka ah ama markaa addoommo ha noqdeen ama axraar ha noqdeen in markaasi eh, mxuu ahay la khaniiso oo laliwaadoo la fuulo baa lacag lagu siiyaa ninka bixinaya iyo kasaa ku qaadanaya iyo ninka caruurtaa keenahaya ee la khaniisaya isna mxuu ahay dhexdhexaadka ka ah ee khidma ku qaadaan kulle waxay lamid yihiin qolyasina zina lacag ka qaatay mehrulbaqiy waxulwaan ulkaahin miyaa doonaysaa milu xalaawati almunajimi wa ninka xidigiya ee xidigaha sheega wax sheega wuxuu qaatoo kale wey xalaawa hiy waa xoole bilaash lagu qaadanhaya wey calaa maaba shay buu ku qaadan yukhbiru bihi uu sheegaya min alakhbaari almubashirati bizacmihi nasiibkaadaan kuu fiirin hoodadaada mustaqbalkaadaan eegahayaa gabadha aad guursan doontaan fiirinhaya awlaadadan dib u eegahayaa ayb meel kasta hadda yurub iyo galbeed markaad tagto dukaamo ay leedahay dukaamo iyo xafiisa u furan iyo cimarada waaweyn hawshaas kahaanada ah shan furood iyo calcal baa ku sawiran meelaha qaarkood oo ilays bixinayo nal cagaaran sii daynaya oad ku leexanaysa ii fiiri maanta hawsheeda oo lagu baarhaya xogo waad bixinaysa iska tegeysa ree magaaladahasaynan aqoonin ma inagu wayn lahayn soo maa habro loo tago iyo duqay la aadayo waa jirtay ninku markuu xoog intuu ganacsi bilaaba galabgalab ka bixi waayo xagguu tegi jiray haweenka nairobi aan fiicnayn combyuutarka aad bay u yaqaanaan combyuutarka maa soo fiirisid ninkaygaba warkayga beryahan waaban fahmi lahay ki qabay he waa sidee dalaan baa ka soo canaan iyo indha caddayn iyo xaalkiisu maaha maxaa dhiba combyuutarka u fiiri saaxiirka u tago wey combyuutar habar baa loo tegay meelahan fadhida ama mid muxuu ahaa meeshan fadhido saaxira ninkiibaa hooyadii magaceed heble hebel hebel asagu magacii hebel berri igu soo noq ama galabta warkiisa baa la keenhaya jin iyo shayaadiin baa loo diray ama macshuru falag baa loo firin iyo saacatu alkhabar baa loo firin iyo miisaan alburuuj iyo wafaaq alghazali kitaabta ama dayrab sagiir wa dayrab alkabiir baa ka sii daran hawada loo firinhaya waa taqaanaa ninka warkiisa la keena haa gabadh noocaan noocaas astaantaa leh oo hebla la yidhaahdo ayuu ku qabaa section tree section one so t baabu maa jaءa fi nahaariyaati waad ogtihin bay la tahay hawsha ayada alimaam cabdirazaq fii musanafiha iyo ibn abi shaybaba waxay baabaystaan fani ay salafku ka niqaasheenoo dumar waxaa jiray xilliga maalinkuu la qabi jiray matalan islaantaad ka baqaysaa inaad kugu masirto carruurta dhigto markay ku soo qurucsiisood caawa la barido ood sii kala hayso dhiigaan xafiiska shaqadan aad hayaan mid baa dhexda kuu degaan maalinka baad sii martaa laba sac la sii jooga saakan waan kala hay shir baan leeyahay meeting baa yaan leeyahay laba sac albaabkaad ka baxaysa laba sac yadaad la sii jooga afar sacna xafiiska tegaysa baabu maa jaa fi nahaariyaati bay u baabaysteen ma banaanta misma banaana laga hadlo sida raajax way banaantay maxaa yeele hadday xaqeeda ka taraasushay oy ogolaatay in maalinka laba saacun loo yimaado carruurtana saa ay ku korsato waa baaba ma jaa fi nahaariyaati ilan welibaa kuu meerina shuruuddu waa kamil shuruuddu waa kamil iclaankii in ummadda loo sheega an baa meesha ka maqan laakiin shaahidaynkii iyo weligii iyo idankii wuxuu waa diyaar xaqa ay lahaydee mabiidkii labada idaa ka tanaasushay watanaasul can alxuquuqi shaksina waa jaa-is wa sulxu khayr marka nimankan adigu ay xiniyaha ka gashay cabsidu baaba maa jaa fi nahaariyata kala sarbixeen oday oday duqeyda somaliyed kamid a ah wuxuu yihi maalin eh, cabsidu waa dhowr qaybood buui waxaase u xun buui midda xiniyaha ka gasha wuxuu ujeedaa bimanaa <laughs> middaa la guursan weyda u daran wey eh, almuhim waxaasoo dhan waa isku baab calaa maa yukhbiru bihi min alakhbaari almubashirati bizacmihi siduu asagu sheegay khabarku farax geliya baan kuu sheegi sanadkaani kula kaca leeyahay adaa guulaysan cadowgan waa jabhaya iyo wanaxwi dalik wawaliyu اlamri ninka talada mas-uulka ee mas-uulka dowladda ah ama xukuumadda ah idaa taraka inkaara اlmunkaraat wa iqaamat alxuduud hadduu ka tago xuduudda in la oofiyo ama munkarka la inkiro wa iqaamat alxuduud calayha bimaalin yoahudu maal qaadanayu kaga tegay munkarkii ma inkiray maxaa jira xoolu qaatay xadkii ma oofinayo maxaa jira maal buu qaatay kaana bimanzilati muqadama alxaraamiya wuxuu noqonhayaa booskii iyo darajada wuxuu tagayaa xaraamiyadu waa mooryaanta xaraamiyiin mooryaanta qutaac turqa wey suraaqda ayaa xaraamiyiin loo yaqaanaa ninkooda hormuudku noqonhayaa wey ninka u hadlaa ee u dooda ee u qeelbixiya ee xoolaha usoo qaada ee u kala adeega ka saalaxwaatay hawsha ayada ah alladii kaasoo yuqaasimu la qaybsan almuxaaribiina cala alakhiidati cala alma'huud wixii la qaatay halkaasuu iska fadhiyaa asagu waa u hadlahayaa ayagaa wax dhinac xoolay keenhayaan asagaa la dhiilgarayn qolyaha kale isagaa lacagta soo qaadi hawshaa markuu hadhow dhameey haddaanu waan isfadhiy aan iska fadhiya laakiin afkiinaan ku hadlay magaciinaan ku hadlay waa idin difaaci kanaan sameey qaybta iska keena minaha waxaa ka mid a hawl ka jiri jirtay soomaali galbeed anu ma aqaan hadda inay baabada in kale qabaa'il baa duuli ama dhallinyaraa duuli xoole islaamidii geel bay soo dhex ragna waa soo laynhayaan xoolihii geela lasoo qaaday wadaad baa meeshan fadhiyo burdayn waa xalaalaynhaya geelu waa xoolo shayaan jin iyo ibliis baa iska leh kolba ninkii dhaceexa zakada kala baxana iska leh odhanaya haye halkaasay ku qorantahay saasay ugu qoran tahay marka geela dhex gelahayaa shan halaad ama toban halaad oo rafisa oo inta ka dhaqaaqaysaba la baxaya inta kale ul dheer buu saari waxbuu ku akriyay waa xalaal dhaqda zakada kala baxa qarabada ka xidhay maca salaam geeli maanta waa la burdayey bay u yaqaanaan qolyahaas ogaadeen waa la burdayey waa waa geel xaaraano haddana la istixlaalay kafaratu murtaduun haaulaa'i iyo wadaadka sameeyeyba waa kafaratu murtaduun liannahum istaxaluu maa xaramahu allahu qaطcan iska ilaali hawshaayad hadda weli ma jirtaa subxaan allah ya waa cudur ay qolyahaas qoyskaan sheegay khaas la yimin baan sheekh maxamed saamata mise ma howlo badan baa jiray shee sheekh muumin ayib kuga dhaca eh. hala burdeeyo ah. annagu hadde boosha moogtahay hawsha professional bay noo tahay moogtahay wallahi mashruucan mashruucan diineed professional buu noo ahaa marka waa inaan wax kastaba ka keena wey hmm. nasal allah asalaam idan odaygaa iyo wadaadkaas nin hadda dhintay sagaashan iyo saddexdii meelaha dhinta taqriiban baan xusuustaa asoo hawshaa sameeya heer dhanna sheekh waa qabiil dhan oo meel dega ninka loogu jecel yahayna ah markay duulahayaan qur-aan buu ku akrin wuxuu ku sheegay qur-aanna ma ahayn wuu sixrahaya intuu meel qorax oo bannaana ah saa u fadhiisto oo garh kor u taagay wuxuu akrinaya mataa wuxuu akrinaya taxliil buu meel ku shubay qoryihii ay wateen bur afku wada geliya nin inan dumaaleed ah oo dumaal ku dhashay oo magacaa la yahada xabadda hore ha bilaabo hortiyan xabadda ridin geel badanna waad helaysaan ragna waad baabi'inaysaa qabaa'il muslimiina saa loo baabi'inaya wuxuu siduu sheega haaliban way noqonaysaa haddaad meesha markaad maraysaan libax aragtana soo noqda iskaga soo noqda arkeedaba subxayn iyo doofe iyo garanuug dartan hor u socda buui dheereeya wixii buu waxaynhaya waa balaayo markuu dhintay kutubtiisa wuxu hala gubo kutubtayda xaasidnimay ka tahay xuliyan laga faaiisan balaayadu ummadda u qarin jirayaan la arki wiil wuxuu dhalay may adeer buu ahaa wiil asagu soo koray adeer u yahay wahaabi ay yimid waddanka kiibuu ka baqayaa inuu hawshiisi fashilo iyo mashruuciisi kitaabka la gooyo kulligood yaroo boorso uu ku watay muxuu ahaay abaaxad uu ku watay sakaraad